sii jahaysnaan kartaa da'yarta inka badan da-da waaweyn ee humuumta xambaarsan ama mas-uuliyado ama duruufo haysta daraaddeed la diiqadoon karaa ayaa ay ku jahaysan tahay muxaadaradu qof yar iyo qof weynbana way khusaynaysaa dee kol haddii aynu soo daliishanayno aayaadkii iyo axaadiidtii markaa qofka dhibaatooyinka hadday dhibaatooyin haystaan iyo hadduu wax tabayo iyo diiqaduu geli lahaa iyo duruufaha siduu u xallinayo ee aan ugu dawakheen waa nasaa'ix talooyin culimmadu ay mufakiriintii ka qoreen oo aynu soo uruursanayno inta wakhtigu aynu ka gaadhno insha allah nasaaixaas dhowr iyo labaatanka ah koobaad waxa weeye fakir washkur fakir washkur marka hore waa inaad fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subxaana wa tacaala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiye faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxaa ka mid ah iyagoo aada u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyey ilaahayna wuxuu uhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmooyinka ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiye caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhuuni iyo biyo iyo hawo bal hadda waxa aad hayso horta adugu ee dad badani aanu haynin taa ka fikir ilaahay waxau uhi asbaqa calaykum nicamah daahiratan wa baaina ilaahay nicmooyinkiisuu aada idinku badiyey nicmo muuqataana way jirtaa mid qarsoonina way jirtaa oo addoommuhu taa qarsoon waxay gartaan markay waayaan nicmooyin waxaa jira marka hore aynaan aadba u dareemayn laakiin marka uu addoonka dhaafaan ee dhakhtarrada uu ka waayo lacagtiisana uu ku waayo ayuu aada uga fikiraa u idhaahdaa wartanina mabaan dareensanaynbae iyaduna mancimooyinkay ku jirtaa ilaahay baa wuxuu uhi fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan jin iyo nicmooyinka ilaahay uu idin faraha badan teebaa beeninaysaan marka qofka humuumta iyo diiqada uu dareemaya waxyaabaha ka fududayn waxaa ka ah, shayga loo yaqaano inuu ilaahay u mahadnaqo waxa ilaahay uu siiyeyna uu aada uga fikiro waxa labaadoo nasaaixaa ka mid ah maa wixii tegey inaanu qalbigaaga aada ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonaad habeenkii ka seexan waayin waayo ilaahay waxa uu inoo ina siiye la yidhahda ilow ilowgaasi waa dawo weyn ilowga inaynu la yaabsannahay ee aynu leenahay ilowgiibaa igu batay hadda danteennaba weeye haddii wax walba aada xusuusanto waxaad ilaawaysaaba aanu jirin oo daakiradaada iyo xusuustaada waxalla wixii murugo ahaaba aanay ka tegaynin mabaad seexan karteenba geeridii baad ilaaweysaa balaayadii kugu dhacdaad ilaaweysaa wixii ku dhaafay baad ilaaweysaa dan iyo maslaxad bay inoo tahay waxa la idhaahdaa tadakuru lmaadi wataxasunu qatlu liraada qofkii oo xusuusta un wixii dhaafay oo ciil iyo cadho uunu go-o ciilkama kalo noqda waxa weeye qatlu liliraada qofka go-aankiisii iyo horumarkuu samayn lahaabay ka dilaysaa idan cinda alcuqalaa'i yudwaa walaa turwa waa la iska laabaa safxadda oo laguma celceliyooo lama qofka hortiisa unay taallo maaha wixii dhibaatooyin ahaa iyo wixii dheefadhaafay ilaahay baa wuxuu uhi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu taasi waa ummad tagtay sideedaa ku dhaafoo idinku shaqaysta weeye yawmuka yowmuk waxaa ka mida nasaa'ixa maalintaadu waa maalintaadii maalinkaa taagan tahay maalin aad iska leedahay weeye oo aad ku xisaabtami karto idan marka aad gabalku uu kuu dhaco subaxdii ha sugin marka waagu kuu baryana galabtii ha sugin wakhtiga aad taagan tahay uun ku xisaabtan cimrigaagana ka soo qaad maalin keliya inuu yahay maalinkaas saacadihiisa sannadow qaybi daqiiqadihiisana ayaamo idan markaa ka faa'iidayso ayuu ku dhaafi dadkana had iyo jeer waxa ay ku kala horumaraan waqtiga jooga kolba sida ay uga faa'idaystaan cabdilaahi bin mascuud allaha ka raali noqdo waxa uu lahaa waxa aan ugu muruga badnahay maalin intuu ii soo galay iga baxay oo cimrigaygiina naaqusay camalkaygina aanu kordhin cimrigaygii wuu naaqusoo maalinkaasi waa i dhaafay laakiin camal maalintaa ii kordhay ma jiro ila cilmiga laftiisii waa camal waxa aan ugu muruga badnahay waa kaas ilaahay baa wuxuu uhi wakud maa aataytuk wa kun min ashaakiriin waxa aan ku siiyey qaado kuwa mahadnaqana noqo nasaa'ixa waxaa ka mida utruk ilmustaqbala xataa yaati mustaqbalka soo socda iska daa ilaa intuu imanayo dad fara badan baa iyagana waxaa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa gaajay ka warwarayaan faqri bay ka warwarayaan balaayay iska warwarayaan marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya wey ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh arrimaha mustaqbalka waxba hadadejisinina ayaa rabbi uri subxaana wa tacaala oo iyada oo qofkii axdaafta iyo dhacdooyinka uu ka horu maro waxay noqotaa ijhaad umuurtiisu way dhicisaa qofkaa ah. oo wuxuu ka dhignaanayaa uun qof midhihii goosanaya intaanay gaadhin wakhtigii bisaylka marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig ilaahay baa wuxuu uhi ashaydaanu yacidukum lfaqr wa ya'murukum bilfaxshaa wallaahu yacidukum makfirata minhu wa fadlaa shaydaanka waxaa kalgeedka shaydaanka la idhaahdaa kaa mufsidka ah magacaa la baxay waxa uu idiin yaboohayaa faqri iyo foolxumo mustaqbalka ku saabsan ilaahayna dembi dhaaf iyo fadliya dheeraad buu idin yabohaya nasaa'ixa waxaa ka mid a ah, kayfa tuwaajih annaqda al aathim had jeer qofka bani aadamka ah dad fara badan baa ku soo jahaysan waliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo hadduu awood siiyo wixii ilaahay uu qofka siiyay dheeraadaba waa lagu hadal hayaa idan markaa taasina yay noqoni wax niyadda kaa wasakheeya waxaad ogsoon tahay nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in la caayay oo qaar wakhti hore jooga iyo oo wakhtigiisii ahaa iyo qaar hadda jooga labadaba inay caayeen baad og tahay nin shaacirabaa waxau ihi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyahu fannaasu acdaau lahu wakhusuumu qofka dad badan baa marka ay dadaalkiisa gaari waayeen cadow u noqday lana murmaya marka ha ku fikirin an takuuna maqbuulan lada ljamiic saaliman min alcuyuub cinda alcaalam hada mustaxiil inaad dadka agtoodaoo dhan noqoto mid laga qaadanayo oo cidi aanay ka hor imanayno gacmo furan lagu soo dhowaynayo taasi maya rasuulkii iyo rusushii ilaahay baanay ka dhicin sidaa daraaddeed haddii qaar ku caayaan ama wax kaa sheegaan in badanoo ku ammaanaysa in badanoo ku taageersan in badanoo waxa wanaagsan ee aad waddo soo dhowaynayaa jira marka taasina inay nolosha dhadhankeeda kaa lumiso maaha nasaa'ixa waxaa ka mid a laa tantadir shukran min axad qofnaba ha ka sugin inuu ku mahadnaqo oo dadka ha odhanin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh maxay wax iiga sheegayeen ama ay igu mahadnaqa waayeen oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la samaynayo haddii laguba soo qaadi waayo dee ka fikir in ilaahay agtiisa un lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay unbaad ka sugaysaaye laa tantadir shukran min axad haddaad doonayso noloshu inay macno kuu samayso dadka mahadnaqooda iyo ammaantooda waxba ha xiisaynin ilaahay baad abaalmarin ka sugaysa subxaanahu wa tacaala hadday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya liannaka axsanta ilayhim xataa inaad u samafashay adoo u samafalay hadday kula soo qaadi waayaan ha ka sugin ilaahay baa wuxuuhi wamaa naqamu ilaa an aqnaahum wa warasuuluhu min fadli waxa ay kula dagaalameen rasuulka iyo mu'miniinta in ilaahay iyo rasuulka uu qani ka dhigay ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkiibaa qani ka dhigoo waxsiiyey haddana nacaybshiye iyo colaad bay kala hor yimaadeen ee mabay u mahadnaqinba qur-aanka waxa ilaahay uu tilmaamay qofka gaalka ah marka hore ilaahay buu baryayaa marka uu dhibaatadaa rabbi ka dulqaadana ilaahayba uma mahadnaqo mara an lam yadcunaa ilaa durin masa wuu iska sii soconaya waxaabaad moodaa kii aana baryinba marka addoommo badan baa markay baahnaayeen ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala markaasuu ilaahayna dhibkii ka dulqaaday kadib ilaahay bay u mahadnaqi waayeen aduguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso dhib badanoo dareemi lahayd markaa waad ka nasan doonta nin nin baa gabyayoo waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanuu u samafali jiray oo uu koriyey kiibuu ka cawdayo waxau idhi ucallimuhu rimaayata kula yawmin falama shtadda saaciduhu ramaanii maalin walba waxaan baraa shiishka waxaan baraa horumarkiiyo awoodda markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buuhi aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanaad abaal ka helayn qaar kale ayaa waxa wanaaga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ee ku siin kara wey waxaa ka mid a nasaa'ixaas alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur waa kollay nasaaixna weyn hab qaaciidana way u socdaa alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laba midunbay noqonaysa inaad dadka adigu u ixsaan samayso oad samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka ugu samafasho arin iyo adduun iyo aqoon iyo awood wixii aad ummaddan dheer tahay isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin marka waxaa la yidhaha aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka acmi marka shayga jamiilka la idhaahdaa magiciisaasunbuu la mid yahay jamaal shayga jamiilkaahi jamaal buu keenaa iyo qurux macruufkuna curfi iyo wanaagunbuu keenaa wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu iscaadu lmutafadiliin dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya ilaahayna saasuu qur-aanka ku ammaano waxau uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila btiqaaa wajhi rabbihi laclaa abuubakar bay kusoo degtay baa laydhaa aayaddu cid alla cid uu wax kaga doonayay ma jirin cid abaal ku lahaydna ma jirin wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa idan ku xisaabtan inaad dadka u samafasho taasaana adiga nafis ku ah mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu eh, iyagu aanay wax kaa sugayne iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin nasaa'ixa waxaa ka midoo ka sideedaadah udrud ilfaraaqa bilcamal udrud alfaraaq bilcamal haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay ku nastaan waxa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaraan khayrka ka mashquulinna ha noqdabe oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlulirjaafi washaa'icaat dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ee ugu munaafaqad badan ee ugu dir badan sidaa daraaddeed baa munaafiqiinta ilaahay uu ka warramo wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka aha ee ummadda ay ka hadheen inay macal khawaalif dumarka ee guryahooda joogay ku hadheen marka hawl dhan kolkii ay ka hadheen hadal bay isu taageen foolxun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ahaa rasuulku uu horkacayay sala allahu calayhi wasalam waana dhab weeyeoo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaada ku kalifaya iyo balwadda waxa boolatiiga iyo fadhi ku-dirirka ku kalifaya dee waa faraaqa qofku hadduu toban saacadood shaqayn lahaa laba saacadoodna midna uu sii socon lahaa midna uu soo socon lahaa afar saacadoodna uu cibaadaysan lahaa waxaa laga yaabaa cidba kii la hadlaba wuxu odhan lahaa fadlan lacagii weydii wakhti kuuma hayee adigoo iga raaliya wax wakhti oon kuu hayaa ma jirayo waxaad aloon toona aan karayaae waan soo daalo ama waxbaan karsanayaa ama dharkan maydhanayaa ama in yar baan yaro nasanayaae hore kasii dhaqaaji buu odhan lalaca waan ku siin karaa laakiin wakhti kuma siin karo waa sida dadka adduunyada warda ummadaha kale maanta ay u socdaan qofka waxaa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo inuu wakhti ku siiyo salafuna saalixna saasay oo wakhtigooda diinta uga faa'iidayn jiray axadu aclaami salaf baa nin jidka isu taagayoo kolkaasaa wuxuu ii joogaan su-aalku weydiiye lamuu marka horay buu ka dhaafay maalintii labaadna wuu dhaafay maalintii saddexaad buu ku dhegayoo wuxuu maalin walba waad idhaafaysaae bal maanta isu kay taag horta qoraxda jooji qoraxda marka aad joojiso ayaan anuguna joogsan doonaa buui intay qoraxdu socdo anna waan socdaa dee kol haddaad qoraxda la tartamaysa isku qolo maihine bal kasii dhaqaaji buu marka udrud ilfaraaqa bilcamal haddaad doonaysa inaad nasato oo aad mafsuuq noqoto taa ku dadaal sidaa daraaddeed baa boqolkiiba konton dhakhaatiirta caalamka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiis weynasato oo aan warwarin waxaa ka mida in wakhtigiisu buuxo uu shaqaynayooo weliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxaa kasii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bay sida maal dadka fallaaxiinta beeralayda dadka dhismayaasha ku jira dadka xamaaliinta ah yaciishuuna kalcasaafiir fii sacaadatin waraaxa sida shimbirahaasi ay u geeraarayaan ee ay uga geeraarayaan kaynta dhexdeeda ay isaga faraxsan yihin baa iyo dadkaa dhisaya iyo heese iska tirinayaan waxaa laga yaabaa kii dirayna ee taajirka cumuumiga ahaana ee lacagta u hayeyna inuu maskaxda ishayo warwar uu nafta hayo nin reer hargeyse ka mid ahaabaa wuxuu xisaabinayey xisaabxiil buu ku samaynayay meheradiisii siday saaxiibadii noo sheegeen markaa wuu waday wuu waday wuu waday labadii habeennimo markay marayso ayuu arkay cashadii oo ag taalla oo aanu cuninba wuxuu arkay isagii aan seexanin luloonayninna xisaabtiina aanay dhammaanin xamaalkii meesha ilaalinaya waashmaanka ka ahaayoo halkan huuro kala bixinaya ayuu arko qararacda kadibna wuxuu war meeshan aniguna ku rafaadsanahay ragga raaxada hayaa waa raggan buui wixiiba uu iska laabo iska seexday ninkanaa raaxadii helay buu aniguna rafaadkeedaan ku jiraa buu idan markaas shayga camalka la yidhaahda aad buu u muhiim yahay waxaa ka midoo qodobka sagaalada min asbaabi sacaada laa takun immaca ha noqonin qof daba socda ama sida wakhtigan dambe aynu idhaahno laga dhex ama dhaka kale cid dhaka cid kale xambaarsan ha noqonin aar baa ku soo arooray ibnu mascuud laga wariyo oo culimada qaarkood ay daciif ku ahaayeen daciif ay ku sheegeen idan markaa waxaa muhiima inaanad naftaada ilaawin laa tansa nafsaka wa shakhsiyatak walaa tansahir fi laakhariin inaanad dadka kale ku dhex milmin oo shakhsiyadaada iyo naftaada aanad ilaawin waa muhiim ila haddii dadkaa dhexadlaan dhako kale lagu xambaariyo waxaad ku dhawaaqaysaa afkaar cid kale unay noqoto oo nacamla dad kale aada noqoto waa musiibo sidaa daraaddeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay uu kala duway muuqaalkooda ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi u kala duway subxaana wa tacaala marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyey adugu isticmaaloo caqligaaga ku fikr qad calima kullu unaasin mashrabahum walikullin wijhatun huwa muwalliiha qof waliba mashrabna waa iska leeyahay jiha uu u jihaystana wuu leeyaho isaga ayay tahay inuu samaha iyo xumaanta kala miisaamo daliilkana raaco sidaa daraaddeed baa aad qur-aanku ugu eedeeyaa nimankii carbeed ee odhanayay uun aabbayaashayaannu waxaan ka soo gaadhnay wixii uun baannu ku soconaynaa qur-aanku aad iyo aad buu eedeeyaa idan waa lagama maarmaan qofka bani aadamkiina waa waxyaabaha xayawaanka kaga duwan yahay in wixii loo sheegaba aanu qaadanin wixii san iyo wixii xun inuu kala miisaamo qodobka tobnaade nasaa'ixa ka midii ah waxa weeye aliimaanu bilqadaai waalqanaacatu bi qofku si uu sacaado wanaagsan u helo culayska iyo lowdhka iyo dhibka haysta uga fududaado waa inuu rumeeyaa go-aanka ilaahay iyo qorshihiisa waxa ilaahay uu qadaro waa inuu ku qancaa rumeeyaana siaasuu qur ina barayaa ilaahay baa wuxu uhi maa asaaba min musiibatin ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina daalika cala allaahi yasiir wax kasta oo dhibaato yimaada eriyo dhulba ilaahay baa sii qadarayoo kitaabbuu ku sugnaa intii aana ifka uba soo bixinba wax qoran bay musiibadaasi ahayd idan markaa wax kasta oo dhaca ha u qaadan waayin oo u qaadan waayaanay kugu noqonin caqiidada wanaagsanina waa sidaas man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu aw yusib minhu nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay uu khayr la doono waxuunbuu soo gaadhsiiyaa marka dhibaatada soo gaadhaysa qofka waa inaanu odhan waayo sida had jeer dadka diinla-aanta iyo kufriga uu haysto maxay ku dhacday wax kasta oo sabab sababahoo keeni lahayd waxan inaan kaga gaashaanto waan sameeyey maxay igu dhacayaan saa daraaddeed baa rasuulku inoo diiday sala allahu calayhi wasalam markay wax dhacaan inuu qofku idhaahdo low low annii facaltu kada wa kada haddaan waxaa samayn laha hebel halkaa waddadaa iska dayn lahaa miyaa gaadhigaasi la qallibi lahaa imise jeer baani halkaa ha mari hadduu waxa hebel ka hadhi lahaa balaayadaasi miyay dhici lahayd low ereyga ah haddii taftaxu camala shaytaan rasuulku waxau leeyahy albaabka shaydaanka ayay kugu furaysa markaa xalkuna waxa weeye qadar allahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna ma baaqanayo adigoo sababaha qaadanaya aad ku nabadgelayso oo aan lagu lahayn naftaada dayac haddana qadarka ha ka soo dulboodin waana midh aynu dheernahay dadka diinla-aanta ku sugan oo dee lixdii arkaanu iimaanka maxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharih dhib iyo dheef wixii ku soo gaadhaba waa inaad ogsoonaataa wax qoran inuu yahay qodobka koob iyo tobnaadee nasaa'ixa ka mid ah min asbaabi sacaada waxa weeye ina maca alcusri yusra inaad ogaato weeye dhib walba inay dheefi ka dambayso culays walba faraj baa ka dambeeya lan yagliba cusrun waaxidun yusrayn marka adduunyaduna yusriga iyo fudaydka ayaabay u badantay haddaad gaajaysantay dhereg baa kuu soo socda haddaad haraadan tahayna cokanaan baad heli doontaa hurdada soo jeedka hurdaa ka dambayn cudurkana caafimaad baa ka dambayn cabsidana deganaanshaa ka dambayn sidaa daraaddeed baa ummadii cabsanaysee muslimiintaa buu ilaahay u bushaareeye waxau idhi facasa allaahu an ya'tiya bilfatxi aw amrin min cindi waxba ha warwarina ilaahay wuxuu u dhow yahay inuu keeno guul oo ma ka xoraysaan oo cadowga ka adkaataan inuu arinkeenana faraj ah waa dhow yahayee hawarwarinabaa ilahawy marka dawaamulxaali min almuxaal wey xaalad kaliya adduunyadu kuma soconayso hooyooyinka ama islaamu marar badanba xikmadda sheegaan waxay idhaahdeen balaaya inta ay kaa maqan tahay qayrkaabay ku maqantay marka haday adiga balaayadii maanta ku haysto way kaa tegayoo qayrkaabay dulbixi doontaa marka sidaasaad ogaanaysaa oo arrimuhuna isbeddelkaasay leeyihin waxaa qodobka labiyo tobnaad uu noqonayaa isnac min allaymuuni sharaaban xulwan dhibka kugu yimaada dhadhan wanaagsan u samee adugu baashaa lindhanaanta la ydhaado ee aadka iyo u kulul ama markaa dadka qaarkood carabka aanay sharaab macaanoo ladiida ayaa laga sameeyaa sidaa daraaddeed addakiyu yuxawilu alkhasaa'ira ilaa arbaax waljaahilu yajcalu almusiibata musiibatayn qofka dakiga ah ee fariidka ahi khasaarihiisa wuxuu ka dhigaa ee dadku khasaaro u arkaya faaiidooyin buu ka soo saaraa qofka jaahilka ahina xabadda musiibo ah laba musiibo ka dhigaa oo musiibadiisaa sii labanlaaban sidaa daraadeed ba rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa ku dhacay wax ay dadku arkayeen inuu dhib ku yahay laakiin dheef wey noqday waxa laga eriyay maka oo madiina loo eriyey waxa oo dhisay dowladdii ugu cajaa'ib badnayd ayuu madiine ka dhisay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo cadaaladii iyo iftiin ka buuxisay indhaha iyo dhagaha caalamka taasina waxay ahayd wax musiibo loo arkayo dadkiisii iyo dalkiisii iyo dunyadiisiiba in laga eryay ayaa haddana uu taa ka soo saaray sidoo kale axmed ibnu xambal raximahullah waa la xidhay muddo dheer imaamu ahli sunna ayuu noqday oo magac aad iyo aada u qiimo badan oo culimmadii kale ee wakhtigaa ka hadhay ee xabsigiisa ka soo hadhay aanay helin ayuu helay imaamkii la odhan jiray asarkhi isagana waa la xidhay muddo dheer oo shan iyo toban sano meelahaas waxa uu qoray kitaab fiqiya oo labaatan mujallada ayuu xabsiga ku qoray sidoo kale ibnul athiir imaamka la odhan jiray xabsigaa la dhigay muddo dheer isagana laba kitaab oo cilmiga xadiidka caana ah ayuu xabsiga ku qoray jaamicu lusuul iyo annihaaya fii qariib alxadiid oo mid waliba mujaladaad farabadan u yahay sidaa daraadeed waxaad ogaataa haddii hangaro laku qaniino inuu talaalka abeesada noqon karo oo suntiisu taa kale ay kaa hor joogsan karto waxyaa qodobka saddex-iyo tobnaada nasaa'ixa ka humuumta iyo diiqadda iyo culayska ka yarayn kara qofka sacaadadana kasbi kara inaad ogaato aman yujiibu lmudara idaa dacaah oynu uga jeedno qofka muslimkaa inuu ducada badiyo ducadaynu aad iyo aad u badiyo taasoo dhaqankii rasuulka ahayd dhaqankii asxaabta ahayd dhaqankii salafuna saalix iyo dhaqankii ambiyada oo ambiyada had iyo jeer marka aad eegto suuratul ambiya haddaad akhrido bal waxaad akhriyaysaa iyadoo nebi waliba uu dhawaaqayo oo uu ducaysanayo kii caruurlaani ku dhacday iyo kii cuduru ku dhacay iyo kii uu cadow helay mid waliba qayladhaan buu dirayaayoo fastajabnaahu baa markiiba ku xigta waanu aqbalay waanu aqbalay waanu aqbalay taasina waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ahi waxa uu leeyahy dheeraadkaa ducada ah oo dadka kale ee diinlaawayaasha sidooda inuu noqdo maahee markay wax yimaadaanba ducada ayuu miciinsanaya u cararaya wax ilaahay loogu tawasulo filkurubaat marka had iyo jeer kurbadu jirtana wax ilaahay loogu tawasulo ducada ayaa ugu fiican xataa qur-aanku waxa uu tilmaamay qof muslima iska daayo gaalka laftiisii wakhtigaa uu kurbaysan yahay markuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay ducadiisii aqbalay fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin markay doonida fuulaan ay aada u cabsadaan ee warwarkuu ku badan yahay wax kaleba iska ilaawaana ilaahay keligii baryaan ilaahayna waa ka dulqaadaa balaayadaa marka isaaxat alxusni waalham murugada iyo musiibada waxyaabaha ilaahay uu kaaga dulqaadi karo ducadaa kamida isaguna uu ina amray waana cibaada udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibi ballantaasu idiin qodobka sacaadada min asbaabi sacaada ka mida iyo inaad nasatood nafisto waxaa ka mid oo ka afariyo tobnaada walyasacka baytu gurigaagu inuu ku qaado gurigaagu inuu ku qaado gooni noqoshaha faa'iidada leh aad ogaato oo sharka iyo ehelkiisa iyo dadka khaafiliinta ah ee bilaa macnaha aad ka durugto oo wakhti buu tilmaamayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka ah maalkiisa waxa u fiican uu noqon doono xoogaa adhiyahoo buuraha uu iskaga raaco isaga oo halkaa fitnooyinka ka cararaya isaga oo halkaa waajibkiisa raaya soon iyo salaad iyo sakalaha ku gudanaya dad la arag yaaba dhib la arag bay deera tidhi bay idhaahdaan soomaalidu macnaheedu waxa weye deera may hadalo xigmad weeye waxay ku tusaalaynayaan dadka markaa shayga loo yaqaano alcusla sharciya cuslada ama duruga had jeer qiimaha badani waxa weeye dadka bilaa macnahan diin iyo duunyo toona aan waxay ku hayaan jirin xisaabtanoo waa inaad iskaga durugtaa arrintaana had jeer jarabahu adibaa'u lquluub fa najaxuu ayamaa najaax cudurrada quluubta culimmada in fara badan ka hadasho ee daaweeya taasay in badan tijaabiyeen qofka inuu ku nasan karo oo dadkii u sheekaynaya naxligiiyo nashushada ku akhriyay ee dhibaatada ku haya ee dadka isku diraya markuu ka nasto wixii la doonaba ha la hayee wuu nasanayaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam xadiidkii buu inoogu tilmaamo waxau uhi ibki calaa khati'atik wa amsik calayka lisaanak walyasacka baytuk war qof iyohow si aad u nastan karto sacaadada nolosha aad u heli karto gefkaaga adigu ka oy intaad dadka kala faallayn lahayd ee dabageli lahayd ceebahaagu markay kuu muuqdaan ilmee carabkaagana hayso gurigaagana ha ku qaado oo gurigaaga ku egow waxaa ka mida nasaaixaas alciwadu min allaahi subxaanah inaad ogsoonaato wixii kugu dhacaba inuu ilaahay bedelkaa siin doono inuu ilaahay bedelkaa siinayo oo qofka intay dhibaata ku dhacdo sabra ilaahay cawil iyo bedel buu siiyaa man akhadtu xabiibatayhi fa sabara awadahu cawadahu minha aljanna qofka intoo labadiisii indhooda uu jeclaa laga qaado waxaa ilaahay ugu bedelaa janno labadiisii indhoodu jeclaa ayaa laga qaaday ilaahay janno ugu bedelaa ehelkiisii uu jeclaa qof ka mida qofka ilaahay uu ka qaadana ee ixtisaab sameeya ilaahay wuxuu ugu bedelaa janno waa xaadiidta nebiga ka soo aroraya calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed ba axadu aclaami salaf waxa uu lahaa annagu khayrka aanu samaynaynaa naguma fille eh waxaannu ilaahay ajri kaga doonaynaa oonu akawnka khayrkiisa waxa wanaagsan ku biirsanaynaa balaayooyinka nagu dhacaya balaayada dhacaysa ilaahay baabaanu ajri kaga doonaynaa sidaannu barkhadda iyo khayrkaba ajri ugaga doonayno ilaahayna waa u bushaareeyey dadkii jannada gala oo waxau salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqba addaar nabadgelyaa ilaahay siiyo wuu salaamay sabirkii ay sabreen daraaddeed ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun markaa dadkii intoo dhibaatadu ay ku dhacday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun yidhi ilaahay cawil buu siiyey marka ogow kolkaad ilaahay ajri weydiisato wixii kugu dhacaba inuu ciwad jiro ilaahay xaggiisa ka imanaya qodobka lixiyo tobnaad ee ka mid a ah asbaabtaasi waxa weeye al-iimaanu huwa alxayaa inaad ogaato nolosha dhabtaahiba inay iimaanka tahay iimaanku arrinka qaaliga ah weeye oo waxaa la yidhaahdaa al ashqiyaa hum ulmuflisuuna min kunuusi iliimaan dadka guuldarrada badani kaydka qaaliga iimaanka waa kuwa ka qatan sidaa daraaddeed baa qofba qofka uu ka iimaan weyn yahay noloshu way uga macaan badanta qofba qofka uu ka iimaan yar yahayna noloshu macna uma samaysooo dad iyo duunyo iyo awood wuxuu doonaya ha hele eh noloshiisu macno badan ma laha saasuu qur-aanku ina barayaa diinta camalka cibaadada fiican iyo caqiidada wanaagsan noloshay macno u sameeyaan ilaahay baa wuxu waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankaa wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qof noloshu ay cidhiidhi ku tahay buu qur-aanku tilmaamaya noloshii baa cidhiidhi ku ah diin la-aanta isagoon iimaan lahayn ama iimaankiisuu daciifiyoo diintii ilaahay saroogay daraaddeed sidaasoo kale ayaa runtii ay tahay inuu qofku ku xisaabtamo oo taa uu ogaado man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan tayiba qofka ilaahay rumeeye camal fiicanna sameeyey waa qofkii iimaan iyo camal saalixa isku daray nolol saciida ah oo wanaagsan baan noolaynayaabaa ilaahw qodobka nasaaixaa ka mid ahee toddobiyo tobnaad waxa weye arifq inuu qofku ogaado shayga loo yaqaano dabacsanaanta oo kakanaanta iyo kadeedka iyo qallafsanaanta waa inuu qofku iska daayo si noloshiisu ay dhadhan u yeelatooo dadkuna ay ugu soo uruuraan ay u jeclaadaan dhibkoodii iyo xasadkoodii iyo culayskoodii cadaawadoodana uga nasto sidaasaa ilaahay uu ku ammaanay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu jeclaaday nebi maxamed noloshiisiiyo asxaabtiisiiyo ehelkiisu ay ku wanaagsanee waxa ahayd dabacsanaanta fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawli naxariis ilaahay uu qalbigaaga yeelay daraaddeed ayaa dadkan ugu dabacday haddaad noqon lahayd mid qallafsan oo kadeedan oo sidaa dadka qaarkood dhimbiila ka duulayaan inaga ilaaliya baa la odhanay yuyna siya u dhowaanin waryuuna xidhin waryuuna qabsanin taasi may dhicin laakiin xalqadiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkii laga fadhiisan lahaa iyo kii u dhowaan lahaa ayaa la iska cidhiidhsan jiray saa daraaddeed ayaa uu noqday alrifqu maa kaana fii shayin ilaa zaana wamaa nusica min shayin ilaa shaana xadiidka rasuulka sala allahu calayhi waxa uu ku leeyahay shayga laydhaa dabeecsanaantu shay kasta oo uu dhex wuu wanaajiyaa wax kasta oo dabacsanaanta iyo soo dhoweyntu ay ka baxdaana wuu fool xumaadaa sidaa daraaddeed albasbatu raa'ica fi lwajhi waalkalimatu ayiba cinda alliqaa kannaxli ta'kulu ayiban wa tadacu ayiban qofkii marka aada la kulmaysa inaad weji furan ku qaabisho iyo kelmad wanaagsan oo qalbigiisa taabanaysa waxay la mid tahay la mid noqonaysaa shinnidaa afka horena wax macaan ka cunaysa xagga dambena wax macaanoo malaba ka sii daynaysa xaggii afkiina waxay ka soo cuntay wax wanaagsan xaggii dambena waxay ka sii daysay malab qofkii saasoo kaleu noqonaya idan cinwaanka iyo distoorka ay leeyihiin dadka akhlaaqda wanaagsani waxa weeye idfac bilati hiya axsan wax alla wixii dhib dhaca iyo xumaan wanaag buu ka horgeynaya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanii wayadi rasuulkuna wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxii faray an asila man qatacanii waan acfuwa caman dalamanii waan uctiya caman xaramanii inaan xidhiidhiyo qofkii gooyey oo aan iska cafiyo kii i dulmiyey oo aan siiyo qofkii isagu wixiisa ii diiday waalkaadimiina alkayda waalcaafiina can innaas cadhadooda kuwa qariya ee cafiska badan ayaa ilaahay awliyadiisa iyo mu'miniintiisa uu ku ammaanay qur-aanka marka intii adiga wax kugu maqnaan lahayn inay wax kaa maqnaadaan intaad daalim noqon lahayd inaad madluum noqoto nasashada iyo nolosha wanaagsan baa ku jirta qodobka sideed iyo tobnaada sacaadada keeni karaa waxa weye alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub shayga la yidhaahdo dikriga iyo xuska alleh waxa weeye wax aad iyo aad u weyn oo qalbiga qofka dejiya nolosha la doonayana siiya camalka ugu weyn ee laabta qofka dejiye ee culayska ka dulqaadaa waa dikriga ilaahay baa wuxu uhi fadkuruunii adkurkum ixusa aniguna waan idin xusi addoon ilaahay weynaa uu xusayo nolol iyo nafis wanaagsan buu haystaa fa aataahum allaahu hawaaba addunyaa wa xusna hawaabi alaakhira markaa goor walba kolka qofka carabkiisa uu dikriga badiyo ee xuska uu badiyo ee dikriga mashruuca ah ee dhinacyada kala duwan uu nebigu inoo jideeyo calayhi salaatu wasalaam uu ku dadaalo ee qur-aanka kariimkaa uu akhriyayo noloshiisu wax badan bay raaxo leedahay culayska iyo cidhiidhigana uu ka nasanaya waxaa qodobka sagaaliyo tobnaad uu noqonayaa am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadli shayga xasadka la yidhaahdo qofku inuu iska ilaaliyo oo haddii aynu soo sheegnay sidaad ula dhaqmayso iyo siaad uga dabaalanayso dadka ku xaasidaya aduguna iska ilaali waxa xasadka la yidhaahdo oo ka mida min alamraadi um, alqalbiya cudurrada qalbiga iskaga jira qofba taqwadiisu inta ay la-eg tahay buu xasadkiisu la-egaadaa haddii taqwadiisu ay badan tahay waxay dheeli tiraysaa xasadkiio xasadkiibaa yaraanaya haddii taqwadiisu ay daciiftana xasadkiisiibaa badanaya idan markaa waxa la yidhaahdo eh, xasadkuna wax aad u dhib badan weeye oo qofkii ka lumiya nolosha oo cidhiidhi ku geliya idan markaa qofkii xaasidkaa ah waa daalimun fii thawbi madluub baa laydhaha wa caduwun fi jilbaabi sadiiq waa qof daalimahoo haddana isu dhigaya inuu madluum yahay waa qof saaxiib u eg laakiin cadow ah sidaa daraaddeed baa xikmadi waxay odhanaysaa lilaahi daru lxasadi maa acdalah bada'a bisaaxibihi faqatalah xasadku nin wanaagsan weeye ama waa mid wanaagsan waa cadaalad badan yahay buu ka bilaabay uu marka u horeeyaba dilay buu ka bilaabay oo uu kalka horeba dilay oo qofkan xaasidka ah yudcimu alhama laxmah wa yasqi alhama damah wa yuwasicu nawmahu cala alaakhariin bay idhaah qofkani hami ayuu raashin uga dhigay jidhkiisa dhiiggiisiina waxa uu waraabiyey ami hurdadiisiina dad kale u qaybiyey saa daraaddeed isagu jidhkiisiina waa tallaalan yahay maskaxdiisiina way karaysaa habeenkiina ma seexanayo ilaahayna wuu haysta subxaanahu wa tacaala baliyat lxaasid annahu khaasim lqada khaasama alqadaa qadihii ilaahay buu ka doodayaa ka murmayaa watahama albaari fi ilaahay cadaaladiisiina wuu tuhmay waxa uu ka dhigan yahay gaadhigaa taagan ee leewarka la qabtay ee maantao dhan qayleeya ayuu ka dhigan yahay markaa nicmo cid kale ay haysato ayuu xaasidayaa una dhiban yahay marka haddaad doonayso noloshu inay dhadhan kuu samayso taqwada bad iyo iska yaree qodobka labaatanaad waxa weeye iqbal ilxayaata kamaa hiya noloshaada u aqbal sidaa ay tahay nolosha waa inaanad ka soo horjeesanin ee aad aqbashaas waxaa ilaahay uu ku qadaray subxaanahu wa tacaala waxaad ogaataa wax kasta oo aad hesho oo adduunyada dabeecaddeedu inay tahay wax kasta oo dheefli inuu dhib leeyahay waxa lagu siiyey ubad iyo adduun iyo oori iyo awood imkaaniyaadka dadku u ordaan wixii wale lagu siiyaaba dhib buu leeyahy caruurtii dhib baa kaaga iman ooridii dhib baa kaaga iman saaxiibkii dhib baa kaaga iman gurigii dhibaataa kaaga iman shaqadii dhibaataa kaaga iman wixii aad qabataba dhib baa kaaga imanaya dabeecadda adduunyada noocaas marka waa inaad laabudda an tudfia xarahu bibardi kulaylkiisa iyo qabowgiisa ila qabowna way leedahay waxaan lagu siiyey kulaylna wuu leeyahy labada waa inaad isku qaboojisaa saa daraaddeed baa ilahay uhi wacasaa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shayan wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun idinku ma ogsoonidina arrimaha ilaahaybaa ogsoone waxaa laga yaabaa intaa wax jeclaataan in balaaya idinku jirto intaa wax nacdaan in khayrkuna uu idinku jiro sidaa daraaddeed baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam addunyaa malcuunatun malcuunun maa fiiha ilaa dikru llahi wamaa waalaah aw caalimun aw mutacalim adduunyadii baa labadaa isugu jirta mid la nacdalay iyo cidii cilmiga ku xeernayd qofkii baranayay iyo kii barayay oo iyaguna nacdashii ka badbaaday idan markaa waa inaad ogaataa addunyaa jaamicatu lididayni wاlnawcayni wاlfariiqayn adduunyadu waxay kulminaysaa laba shay oo isu cagsiya laba kooxood wax iska wada horjeeda ayaa ku badana meeshu jannadii maaha marka waa inaad nolosha sida ay tahay u aqbashaa oo aanad sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda iyo siduu ilaahay u wado aanad ka hor imanin qodobka koob iyo labaatanaad waxa weeye tacazab biahli lbalaa markaad doonayso sacaadat alxayaa inaad hesho o iskaba nasato oo diiqada iyo duruufta iyo warwarkaiyo inaad ka nasato tacasa biahli lbalaa waxaad naftaada ku sabirsiisaa dadka balaayooyinku ay haystaan waxaad soo booqataa dadka bukaanka ah, dadka baahan kuwa cirkana eh, huwada dhulkana goglada kuwa naafada ah, kuwa waalan kuwa cuudka waaye kuwa cilmiga waaye kuwa cududa waaye iyo kuwa caafimaadka waaye intaasun soo dhexmar oo usbuucii casharada aad qaadanaysa iyo duruustaada kuwaa ku dar waa wax inagu yar weeye qofku meheradiisana wuu shaqo tagaa gurigiisana wuu iska tagaa gaadhigiisa in badan ay iska wadataa laakiin waxa aad haysataba dadka ka maqan ee waayey bal kuwa hadda xaggooda u kac tulfitu yumnatan wa yusra fahal taraa ilaa mubtalan wahal tushaahidu ilaa mankuuban fii kulli daarin naa'ixa wa calaa kulli khadin damc waxaasoo balaayaa baad arki doontaa dabeedna waxaad ogaan doontaa dadka u labanba inaad adigu ku jirto xataa haddaad wax sheeganayso dawadana nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii uhi ilaa unduruu ilaa man asfala minkum walaa tanduruu ilaa man fawqakum fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum calaa macna alxadiid wardadiyo waxaa eegtaan kuwa idinka hooseeya marka arrimaha adduunyada tahay weeye arrimaha aakhiro waxaa la eegaa kuwa kaa horeeya iyo kuwa kaa sarreeya si aad ula tartanto ila ilaahay baa wuxuu uhi wafii dalika falyatanaafas tartanka waxa la gelinaya waa arrimaha aakhiro laakiin arrimaha adduunyada marka ay tahay xuduuda dunya oo aata ah in badan maskaxda iyo culayska dadka ku haysa dadka idinka hooseeya eegabuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam si aydaan u fudaysanin nicmada ilaahay uu idin siiyey ee ay ugu qanacdaan qudwe iyo kudeeshana waxaynu leenahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhinac walba tusaale inoogu ah oo cadowgiisu ay madaxa hub ka saareen ay dhiiggiisii shariifkaa daadiyeen oo isaga iyo ehelkiisii lagu ooday shicbu abi aalib meeshii la odhan jiro muddo dheer la yidhi yaan laga guursanin oon wax laga iibsanin oo aan wax mucaamalo aanu dadka la yeelanin halkaaha ku xidhnaado isagoo soo taagan baa la dilay toddobaatan asxaabtiisii ka midoo meydkoodii isdul taagay oo adeerkii xamse uu ku jiro awlaaddiisii oo dhan baa dhimatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ifka ku nool oo ay ka soo hadhay inantiisii faadima oo qura oo iyaduna lix bilood ka dambaysay gaajo daraaddeed buu beerkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ku xidhay dhagax waxaa lagu tuhmay inuu shaacir yahay oo saaxir yahay oo majnuun yahay oo kaadib yahay waxa ilaahay uu ku soo ururiyey am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum ma waxaa moodaysaan inaad janno iska gelaysaan oo jannada sidaa fudud lagu gelayo iyadoon imtixaanaad iyo duruufo adag la marin qodobka min asbaabi sacaada ka midee labiyo tobnaad labiyo labaatanaad waxa weeye asalaata salaata salaa salaada shayga la yidhaahdo salaada dhibaatooyinka iyo duruufaha adduunyada qofka soo mara marka wiye qof ilaahay caabudaya oo sunno iyo faralba u taagan wax alla wuxuu culays dareemaya wuu ka yaraanaya ilaahay baa ina amro wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada kaashada marka lagu leeyahay sabirka iyo salaada gargaarso oo kaasho dee dabcan wixii dhibaatooyina iyo diiqada iyo duruufta aad dareemayso oo dhan ayay kaa dulqaadaysaa sidaa daraadeed baa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu lahaa wa jucilat quratu cayni fi salaa ishaydu waxay ku qabowsataa oo marka dhibaata ay igu dhacdo aan ku nastaa waa salaada idan qofka muminka ahee doonaya amraadta nafsiga iyo waxa istarastiga ummadaha shisheeye ay u bixiyeen qulubka iyo u qaadan waaga inuu daweeyo waa inuu xaruntiisa masjidka ka dhigaa khushuucdana ku dadaalaa lianna alkhushuuc yaxriqu shubuhaati washukuuk khushuucda qofkuu ku dadaalaana waxa ay gubtaa shubhada iyo shahwada shaydaankuu qofka u oo dadka qaarkood shubha ayuu shaydaanku ku furaa oo diintu madmadow kaga furaa qaarkoodna shahawaad ayuu ku furaa naftiisa hogaamisa oo had jeer baahiyihiisa iyo rabitaanadiisa inuu dhargiyo ayuu doonaa labadaaba khushuucda salaada ayaa dhalaalisa saa salaada ayuu qofka muminka ay ah ku dadaalayaa taasuu badsanaya markaasuu ka nasanayaa dhibka qodobka saddex iyo labaatanaad waxa weeye inuu ku dadaalo qofku kelmadda ah sharcigeennunayna baraya qur iyo xadiidba xasbuna allahu wa alwakiil ereygaas oo aad iyo aad u qiimo badan oo sheegaya qofku inuu ilaahayna ku kalsoon yahay arrimihiisana ilaahay kula tiirsaday ilaahayna tala saartay malo wanaagsanna ka malaynayo musiibadana iyo dhibka haystana faraj ka sugayo sidaa daraaddeed buu ereygaa ku dhawaaqay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam meeshii ugu adkayd ee dabkii baxayay holcayay intoo lasoo qabtay markii bartanka loo dhigay xasbiya allah wa nicma alwakiil ereygaasaa uu markaas ku dhawaaqay ilaahayna waxa uu ka dhigay bardan wa salaama nabadgelyo qabow iyo nabadgelya ayaa ilaahay uga dhigay qur-aankana waxa uu tilmaamay rasuulkeennii mucadamkaa sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta markii ay isugu soo urureen isbahaysigii gaalada weerarkuna ciriyo iyo dhulba u ahaa gaashaanbuurtii kusoo weeraray ee kumayaalka ahaa ee madiina ugu yimi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qoladii kale ee yuhuudda ahaa ee deegaanka midanina ay ku biireen ee gaal oo dhammi isgaashaanbuuraysta isbahaysigiisu yimi waxay idhahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil eraygaasay ku dhawaaqeen ilaahayna bedel buu sameeyey siiyo waxau hi fanqalabuu binicmatin min allah wa fadlin lam yamsashum suu watabacuu ridwaan allah wallaahu duu fadlin cadiim intaasoo dheeraada bay heleen markay ereygaa ku dhawaaqeen idan qofka muslimka ahi ma kari karo an yusaarica alaxdaad liwaxda keligii inuu wax alla waxa dhibaatooyina waajaho ma kari karayo laakiin ilaahay buu ku tiirsanaya ilaahayna waa bushaareeye wuxu uhi wakafaa birabbika haadiyan wanasiira ilaahay baa kuna tilmaamaya kuuna hiilinaya qodobka afariyo labaatanaade min sacaadat alxayaa waxa weeye qul siiruu fi lard sidaa qur-aankubayna barayuu inoo tilmaamay inuu qofku dhulka socdo oo inshiraaxu suduur waxa ka qayba iyo isaalatu suxub culayska iyo daruuraha hamiga iyo qamiga ee qofka ku xeeran waxyaabaha ka dulqaada inuu deegaankiisa ka dhaqaaqo oo dalka iyo dadka uu dhex maro kitaab alkown almaftuux si uu dadka ilaahay iyo dalka ilaahay iyo isbedelada iyo aafaaqda waxaasoo dhan uu u arko oo wuu ku cibro qaadanayaa markaa waxa ka horeeya waxa ka dambeeya hareerihiisa intaba wuu eegaya saa daraaddeed baa la yidhaahdaa man yacish yaraa kaiira waman yusaafir yaraa akar aragtidiisa iyo aafaaqdiisa waasac noqonaysa humuumta iyo diiqaduna way ka yaraan doontaa qofka muddo dheer sii noolaadaa wax badan buu arki doonaa baa oo uu ku cibro qaato qofka laakiin safra ayaa ka sii cibro badan waatay soomaalidu yidhaahdaan inaan dhul marin dhaayala inna fii khalqi samaawaati walard aayaadka faraha badane ku sugan samooyinka iyo dhulka inaynu eegno ayaa qur-aanku ina baraya qodobka shan iyo labaatanaad waan dedejinaynaa waxa weeye asabru ljamiil sabirka wanaagsan qiimaha badan samirka sabirka wanaagsanna qur-aankuu tilmaamay ama rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa uu ku tilmaamayna waa sabirka marka u horeeya ee waxay ku dhacaan qofka ama uu waxwaayo uu sabrayo weeye gabadh buu rasuulku yimi sala allahu calayhi wasalam ilmaha ka dhintayoo waa la aasayoo xabaashii ilmahaasay dul taagantay waa barooranaysaa nebigu intuu soo maray buu wuxuu yidhi iska sabir iska sabir buu dabeedna waa tii tiri ilayka canii xaggaa ii dhaaf waxa aniga igu dhacay baan adiga kugu dhicina idhaaf bay tii may mooday inuu rasuulkii yahay sala allahu calayhi wasalam kolkii dambea lagu yidhi ninkaa hadda aad sida adagula hadashay rasuulkii ilaahay buu ahaa taasina waxay tilmaamaysaa nin caadiya ah uun ahaa nebigu oonu kibirsanayn oonu boqor u egayn oo dadka wax ka duwanaya dharkooda aanu xidhnayn shaqsi caadiya ah ummaddiisa ka mida ah ayuu ahaa saa daraaddeed bay garan weyday gabadhaasi rasuulkii sala allahu calayhi wasalam way ka daba carartoo waxay tidhi iga raalli ahow dee kumaan moodayn rasuulkii nebigu tiisa kamuu hadale tii diiniga ahayd buu ka hadlayo wuxuu idhi inama sabru cinda sadmati aluulaa sabirka ilaahay ammaane asabru ljamiilu ku tilmaamay waa ka musiibadu marka u horaysa ee ay dhacdo uu qofku sabro si kale haddaynu dhigno waa inaanu ahayn sabirkii soomaalidu ay ka sheekayn jireene ahaa sabir taagwaa ah ee qofku siduu u ee u barooranaya ee u rafanaya waxoo dhan markuu dhammaysto kadibna uu iska aamusayo kaasaa la diidayaa marka waa inuu noqdaa sabirka qiimaha badan ee waxyigu inagu dhiirigelinayo walaman sabra waqafara ina dalika la min casmi lumuur inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab intaasoo nusuusii waxay nagu abaabulaysaa waxa uu qofku qiimaha badan uu sabirka ku helayo sabirku balaayada soo socotana wuu kuu dhib yareeyaa ta imika ku haysatana waa kuu dhib yareeya sabir la ta imika ku haysatiyo ta soo socotaba way kuu nuglaysaa wax kaloo kuu soo kordhayaana ma jiro qodobka lixiyo labaatanaad waxa weeyaan laa taxmil ilkura alardiya calaa ra'sik kownkan waxalla waxa balaadiisao dhan adugu dhakadaha iska saarin dadka qaarkood baa laga yaabaa inay hurdo seejiyaan hami farabadanna ku abuuraan waxalla waxa balaayo adduunyada ka soo dhacaya oo dhan ayuu qalbigiisa iyo maskaxdiisa kusoo ururinaya si uu caawa u kala shaandheeyo oo u kala diro wuxuu ka qaban karaana ma jiro sicirkii qaaliyoobay hurdalaan buu ku beeray sidoo kale wixii kale ee yimaada ee dhibaato ah dad dhib ku dhacay waxaasoo dhan ka xumow laakiin adigu culayska iyo dhibka caalamka jiro oo dhan dee dhakadaada ha ku qaadani ila ilaahaybaa arrimahaye markuu sicirku qaaliyoobay marka lacag maaragta hoos u dhacu yimaada iyo marka roobku yaraada iyo balaayo oo dhan haddaad isku soo xaadirisanna san mayse yaxsabuuna kulla sayxatin calayh qayl ayaa dusha ka saaran buu ilahay idan qof dareen wuu leeyahay dareenkiisuna waa caalami laakiin culays kugu mashquuliyo sacaadadiiyo dhodhonka nolosha kaa qaada ka daa waxaa ka mid oo ka toddobiyo labaatanaada talooyinkaas laa taxtimka tawaafi waxyaabaha yaryari yay cidhiiri ku gelin inay nafta kuu keeni oo waxaa laga yaabaa iyadoo qofkii uu yahay qof dee mumin aho waaweyn iyo waxyaaba waaweyne u yaalaan haddana wax yar inay qofka nafta u keenaanay nolosha macaankeedii ka tagsiiyaan saa daraaddeed shaaciri waxau ihi wa tacdumu fi saqiiri siqaaruha wa tasquru fii cayni alcadiimi alcadaa'imu arrimaha yaryari qofka yar way ku weyn qofka weynna waxyaabaha waaweyn baa ku yar ishiisa idan munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku eedeeyey waxa ay ka fikirayaan inuu yahay hamiga iyo hunguriga iyo howlaha yaryara basiidka ah markaasaa waxay yidhaahdeen laa tanfiruu fi lxar dagaalkii cuslaa markii loo baxaya asxaabtii iyo nebigu ay iswada raaceen ee dad iyo dunyo ay israaceen waxay iyagu leeyihin kulayl baa jira kulaylka inaga ilaaliya mid kale waxau leeya idan li walaa taftinni halkaa inan baa joogto oo inaan ku dhacaan ka yaabayaae qoladaa reer yurub ee duulimaadkooda iga reeb intii aan eegi lahaa amaba taa ku dhici lahaa ku dadqami lahaa dagaal baana laga hadlayaa inna buyuutanaa cawra waxay leeyihin guryaha iyagu hadda wax daryeela iyo waashmaanaanay lahayn dagaalka aanu ka hadhno nakhsha an tusiibanaa daa'ira waxay leeyihin waxaanu ka yaabaynaa wuxuun inay kala kacaana ma isweydaartaana dagaalka aan ka hadhno maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran kullu daalika waxa ay tusinayaan qad ahammatum anfusahum naftoodunbaa hamigelis waxaa laga yaabaa basiida oo aad iyo aad u sahlan oo ubadka iyo ehelka iyo islaanta iyo intan ku xeelan iyo jamaca iyo jaarka in qofkuba naftu hayso uu ka seexan laaya waxyaaba uu si dhib yar u xalin lahaa ugu dambayntii dakir nafsaka bijannatin carduha asamaawaatu waalardu waxaa muhiima si sacaadada nolosha aad u hesho iyo nafis inaad xusuusnaato oo aad indheheeda keento oo aad aad iyo aada uga fikirto jeclaysato oo aad ku hamido sidii aad u heli lahayd janno ballaadhkeeduu yahay samooyinka iyo dhulka oo la isbarbardhigay ayaa qof waliba uu helaya taasaynu u ordaynaa ilaahayna uu leeyahay saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar markuu ilaahay jannadaa ku soo dhowaynaya waxa uu leeyahay soo dhawaada nabadgelyaa dushiina ahaatay wixii aa ku sabirteena dhibaatooyinaha ayaa ilaahay idinka dhaqdhaqaya jannadaduu idin siiyey marka qofkii waxa uu leeyahay wixii aad halkan ka weydaba insha alla halkaasaad ka heli guntigu geejisanaya balaayadu ku sabraya wax walba u fudaydsanayaa wadanaya waajibkiisuu fulinaya wixii naftu ay faraysaabuu ka hakanaya idan dhowr iyo labaatankaa qodob oo waxyaabahay culimmadu mawduucan ka qoreen baynu ku soo ururin karnaa markuu qofku sameeyo inay diintiisa iyo dunyadiisuba toosi karaa naftiisuna nasan karto allah ina waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu jazahu llahu khayran jazaan waafiya ilaahi subxaana wa tacaala sheekha barakeeyo muxaadarada aad iyo qiimaha badan oo muxaadarada runtii sagaal iyo labaatan sideed iyo labaatan qodob oo dawo aakhiro iyo dawo adduunyaba isku jiray oo runtii dad badan aqraya inay xanuuno ay la daaraadhacayeen hadday si fiican markaasi talooyinka u qaataan ku caafimaadi doonaan sheekhu siddeed iyo labaatan talo aada iyo aada u qiimo badan oo taqriiban uu akriyey afartan aayadood wax ku dhow hadda waqtiguna koobnaa oo saacadaan ka badnay maadaama mid walba laba aayadood qaarkood afar aayadood qaarkood saddex aayadood uu akriyay iyo intaa in leego runtii axaadiisa ashcaar ilaahay ha barakeeya sheekha ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadkiisa ha daro sheekhu dhammaanteen xuquuq buu nagu leeyahy hanagu si kala badnaata xuquuqdaasi e sheekha markaas inagoo ka maqan iyo inagoo la joogna maanu aada u ducanaynu ilaahay loo barakeeyo oo afrigiisa iyo markaa caafimaadkiisa oo barakeeyo aynu ka e, barana markaasi gaar ahaan inteena markaasi dalabada e, ah ee ardayda ah habka wax loo gudbiyo sheekh aynu ka barana gaar ahaan habka soomaaliga loogu hadlo waad arkaysan habku sheekhu hadalka isugu hagaajinayay isagoo ay u sahlantahay isaga oo waxaad moodaa sheekul isla oo kale hadalku ugu sahlan yahay waxaan xasuustaa wakti waktiyada ka mida sheekhu waa tafsiir imtixaankii uu naga qaadayay ayaa wuxuu isoo qabtay aayadda qur-aanka fi suurati alxaj udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu aayadda markii intii anigu aan tafsiirayay hadee aan isku dayi kari aan isku dayay wuxuu uhi axkaam jihaad waxay nooga suureen dabeeta waan isku dayay dee sidii caadiga hayd baan ugu iibiyaa markaasi dee aan u oran karin jihaadku mar uu ahaa midaan la ogolay xilligii dambea la ogolaaday markii dambena wuxuu noqday markaasi waajib sidaa si ka wanaagsan aan kuu sheegay kusheeku ugu waxaa tidhaahdaa kaana mamnuucan uma ma'duunan uma mafruudan miimkaasi toosi ugu hadalka noocaasa waa hadal sheekh aada u sahlo ilaaha barakeeyo markaasi mawhibana way jirtaa kollay tasbina wuu jiraa ilaahay subxaanahu watacaala muxaadarada meelaha nagu anfaco imikana su-aalihii baynu garanaa maxamed shameel ayaa noo weydi doona sheekha su-aala insha alla bismillahi raxmaan raxiim horta lagama guyiniyo fara badan yihin qaraf xarbeed lagu soo qoray iyo qaraf somaali lagu soo qorayba laakiin xal kalena haya insha allah haddaan marka gaarsiin waayo bushaare kaan leenaya waxaan samayn doonaa laydin sheega xagga dambe markaan dhameeyo waxaan u gudadoodi doonaa su-aalaha kuwa ugu muhiimsan amaba ugu soo horeeyaan dhaho dhowr baan soo raacin doonaa sheekha Ehm, insha allah kol waxa laga yaaba ina warbaahinta ka daawataan ama ka dhegaysataano aad baan isugu raacaynaa sheekha kadibna waan qoranaa labadayaduba daba saasaan kuu joogaa insha allah waxaan samayn doonaa dhowr baan israacin doonaa su-aashani waxay leedahay sheekh ehm, ilaahay ma lagu yeeli karaa magaca eebe eebe ilaahay ma loogu yeedhi karaa su labaad waxa weeye qofku hooyadii weli muu noqon karaa ma ma bixin karaa haddii loo baahdo guur dambe su-aasha saddexaad su-aasha waxa weeye qofku hooyadii weli mau noqon karaa su-aashan waxa weeye afarbeed bay ku qoran tahay salaada dayaxmadoobaadku ma kor baa loo akhriyaa mise hoos baa loo akriyaya ma jahriya mise waa siriya su sheekh waxay leedahay laba qof baa dabcan soo kala weydiiyey laakiin waa isu keenay maadaama isku mawduuc yihiin marka waxay ka sheekaynaysaa dalab cilmi sharci yani sida cilmiga sharciga loo doonayo ama loo baranayo wuxuu ihi sheekh mee salaada qaatan laba wey dambe wey taasi sheekh salaada anagoo ku jirna tan waa dhiigga xukumka dhiigga marka wuxu salaada anagoo ku jirna ayuu inaan dhiig yimi markaa waxa uu gaadhay qof kale oo ku dhawaa oo ku ag tukanayey markaa sheekh salaadii wuu sii watay isagoo dhiigina ku bacay markaa sheekh salaadaasi maansax baa mase maaha inanka kale wuxuuna soo weydiiyey dhiigga kanaacadu haddii ay kanaaca ku qaninto oo dhiig halkaa ka yimaado maradii kaaga ba-yo isaguna waxay noqonaysaa dhiigguna sidiisaba ma nijaas baa mise najaasa maaha inta dambaan israaciin doona iminka aan sii socdo waayahay warqadan iyana waxay leedahay maxaa kaa kaalmaynaya dabcan af carbeed mid ka ohan tahay barashada cilmiga sharciga haddaad tahay arday tahay arday maa yusaaciduka fi tacallum alcilmi sharci ida kunta aaliban maxaa kaa kaalmaynaya barashada ilmiga sharciga hadaa tahay arday sigaarku ma xaaraanba ma iibin karaa su-aashan waxay leedahay salaadday kusaabsan tahay iyaduna sheekh ayeydey ayaa salaadii uma kici karto mana weysaysan karto markaa su-aasha duruceedi soo weydin lakin anaa u samaynayo maxaa la yeelaya baan oan karna haddaanan kici karayn weysaysan karayna aan kusii socdo qofka tuuga si yaroo kale usoo dhigay lakiin si ka si baan ugu dhigayaayo qofka tuuga hadduu waxdo ama sariqa uu ku dhaco goorma ayaa xadkii sharciga laga jari karaa yaana xukumaya Ehm, inaanta neef carbeed bay kusoo qortay xagga dambe waadix maaha dabcan dad fara badan oo arkaaf carabi soo qoray laakiin ehm, naxw ahaan ama se u dhigan ehm, wax kasi yihiin lakin su-aan u fahmaan sheegay inta hore waan fahmay waxay tii inan baan gabadh baan waxaan haysaa carruur agoon ah. marka waxaan ugu shaqeeyaa xoolo la siiyey marka waxay tii sheekh siaad inaan xoolahaasi wax ka bixiy inta dambe qaadan karaa xoolahaasi matalan wixii qarash looga baahnaa ama shaqaalihii ama zakadii iyo wixii kale ama wa kuwa waxyaabo kale oo laga doonayo xoolaha agoonta ay leedahay lagu shaqeynaya ee la siiyey weliba sireebaan wax uga bixin karaa wuxuu leeyahay saa-iilkanina sheekh masaajida magaalada qaarkood waa laga duceeyaa qaarna lagama duceeyo marka maxaa ka jira macnihii masaajida baddooda geli mayno waxaan uga soconaa oo kaligaata sheekha in la duceeyaa salaada kadib ma soo aroortay oo diinta ma ku jirtaa mise waa laga saxsany taasaan udhin karaa waa sii wadaya sheekh mar baan insha allah uwada dhiigi doonaa taasaan kusoo gabagabaysan xoogaa marka dambe xoogaa isu raaciyo waxaa iga jahamsaa sartaabu sheekh dadka qaar ayaa waxay sameeyaan istimnaac marka istimnaac sheekha masha doona danaa soomaaliya sharcan ma banaan tahay mise waa ma banaan intaas aan kusoo gogoyn doona inta hore waan wari doona insha allah sheekhu dabcan inta dhan wa intii aan weydiiyo dhanna cala tartiib waliba ayuu nooga jawaabi doonaa bismi illaah maadaama wakhtiguu yar yahay waxaan ku dhawaan doonaa uun jawaabta iyo haddaan daliil u helo si aynu wakhtiga uga faa'idaysano oo waktiga siyaabaha lagu beekhaamiyay ka mid tahay usluubkan ah in si sariicoo dega ah loo wada qoro deg degna looga jawaabo oo aan araar badan iyo dardaarano badan la raacin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay asmaa iyo sifaat qur-aanka iyo xadiidka saxiixa baa laga qaadanayaa eebe waa af soomaali waxaa loo qaadan karaa tafsiir ahaan laakiin magac ahaan looma qaadan karo marka ilaahay kolka la fasirayo dee ummad waliba luqad bay leedahay marka eebe waa lagu fasiri karaa iyadoo dadka luqadooda lagu fahamsiinayo laakiin asmaada ilaahay dee kusoo arooray qur-aanka iyo xadiidka kuma jiro su-aasha labaad inanku weli ma u noqon karaa islaanta ama hooyadiioo mar labaad la guursanaya intii isaga dhashay isaga weyn intay dhashay kadib waa islaantiioo dee dib u laba kaclaysay hadday isaga yaraan ku dhashay gadaal way ka siraadan kartaa culimadu waxay u badayin maya maya inanku halkaa uu ka xishoonaya khaanadaa ma geli karayo wuu iskaga joogaya salaada kusuufku kor baa loo qaadaya asxaabiyaddu inta suuradooduu nebigu akhriyay ayay noo sheegtay ka warantay dhiiggu waa nijaas aw daman masfuuxa rasuulku waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii dhabar furanku ku dhacay iska maydh buu ahaa oo saa iyo saa dhiigga markaad doonaysa inaad cibaadaysato dhiigga caadadu ee dumarku marka uu gaadho marada iyo jirhka iyo xataa kiisa uu soo gaadho uu iska maydhi jiray waxay u tahay daliil dhiigu inuu nijaas yahay ka kaneecadu hadduu bato uu noqon karaa laakiin wixiisa yar maya su-aasha ardaygu inu soo weydiiyey ee odhanaysa maxaa qofka ka saacidi kara inuu cilmiga sharciga ah ama cilmiga diiniga ah si wanaagsan u barto muxaadaro ama laba ay u baahantahy muxaadaro ama labay u baahantahay qodobaysan sidii ti aynu akhriyi jirnay oo kale kutub laga qorayna way jirtaa laakiin markaynu soo ururino daacadnimo iyo dadaal iyo dadkiisu la xidhiidho waa inu daacad yahay oonu duunyo doon ahayn ilaa wixii daacadii wuu degaaye iyo inuu dadaal sameeyo oo dee shan cisho sheekh laguma noqdo shan cisho haddaad doonayso ardayba inaad sheekh ku noqoto waxba kaa socon maayaan aimada qaarkood ibnu hurmus imaam maalik wuxuu ku kalahayay sagaal sannadood ama toddoba sannadood ayuu sheekhaas sheekhaasoo keliya kusii socday adiguna waxaad rabtaa laba sano inaad mufti ku noqoto markaa taasina waa dadaal dheer baa loo baahan yahay iyo cilmiga dadkiisood la xidhiidho dadkiisa ciddii aqoontan ee eh, soo gaadhsiin lahaydee mutamakinka ku ahayd ee aqoon iyo ammaano lahayd inaad isagana la xidhiidho isagaa markaa kuu samayn doona aaliyadii iyo manhajiyadii iyo wax oo dhan laakiin saddexdaasaan kusoo urinaa daacadnimo iyo dadaal iyo cilmiga dadkiisood la xidhiidho xukumka sigaarku waa xaaraan cidiba iskuma khilaafin muslimka iska daayo gaaladiiba xaaraantinimeeyey haddii ayadaa ay caajis ka tahay salaadii siday kartay u tukanaysa waxaa u daliila cimraan ibn xusein nebiga wuxuu uga cawday xanuun rasuulku wuxu uhi salli qaa'ima fain lam tastatic fa qaacida fain lam tastatic fa calaa janbi calaa macna alxadiid haddaad kari karta sarajoog ku doko haddaad kari weydana fadhi haddaad kari weydana jiif isaga wuu ku halqabsaday laakiin waa qof kastoo bukaan ah siday kartay u tukanaysa laakina asalaata laa tasqudu maadaama alcaql salaadu ma dhacayso inta uu qofka caqligiisu joogo xeer ciqaabeedka qofka tuuga ah kutubtoo dhammi way qorayaan qofkaan akhriyi karayna cajaraduhu ka dhagaysan karaa laakiin wax alla wixii xuduud iyo xeer ciqaabeeda waxaa oogaya suldada iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee xilka iyo maamulka loo egmada iyo garsoorka aaxaad lmujtamac shakhsiyaadka bulshadu ee xuduudda ma fulin karaan waayo hadduu qofkaa tuugaamida yidhaahdo intu soo qabtuu geed ku xidho gacanta hadduu yidhahdo waan jaraya intoo laga soo furaanbu isagiina isagii gacanta ka jaraya ka kalena reerkoodaa ka jaraya way wadaa gacmo beelaysa iyadoo aan dariiqadii sharciga ahayd la marin marka iyagu haddii ay kuwaa waa loo sheegaya oo waa lagu waaninaya hadday diidaanna ilaahay iyagu kala xisaabtamaya una cadaabaya oo u ciqaabaya maalinta qiyaamaha macnaha waxaa la doonayaa waajibkaa cidda saaran inay fuliso maalka agoonta ay leeyihiin waxaa laga bixin karaa wixii waajiba masruufkooda seka sekadii iyo ciddii u shaqaysay laakiin sadaqa iyo siyaare iyo waxaa lagama bixinayo iyo xataa magtiina waxa ka bixinaya dadka ehelkooda ducada bacda salaad ma jirto waqtigii rasuulka may jirin sala allahu calayhi wasalam isaguna wuxuu ina yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaa aragteen anigoo u tukanaya idinkuna u tukada kuma inaan arag markaa isagoo aamiin la leeyahay dadka ka soo horjeedsadayoo ee ducaynaya axaadiidta kuma sugna waa shay inaga uun inoo dhaqana sidaa daraaddeed qof waliba gaarkiisu isaga ducaysanaya su-aasha u dambaysa ahayd xukumka istimnaha ama biyaha taranka oo gacanta la yskaga keeno ama qalab la yskaga keeno ragguna wuu iska keenaa dumarkuna wuu iska keenaaye oo wax jiri kareeh oo kaartooyinkaa iska badane xagga sharci ahaan waa xaaraan wey sharci ahaan ma banaana waxay u daliishadaan culimadu faman ibtiqaa wara'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun dadka mu'miniintu ooriyahooda iyo addoommahooda ayay galmo ka dayaan wixii intaa ka soo hadhay cidda wax ka daydayna waa xaaraan dhibaato caafimaadna way leedaho cilmiga casriga ahi uu ka markhaati kacay waxaa laga yaabaa ninka dariiqada isticmaala tuu guursaday inuuba hamoon waayaba waxaa laga yaabaa in xubinkiisa taranka khalkhal uu ku yimaadaba ama manida uu celi waayo ama kaadida sidaa daraadeed dariiqadaas inuu qofku wax ka dayo sidaa eh, mucaamalada noocaasa u sameeya ma banaana hamadiisa hayse wuxuu ku jabinayaa soom ayuu ku yaraynayaa iyo hadiyo jeer meelaha eh, ku kicinaysa wixii baahida jinsigaa ku kicinaya inuu ka durko wax la daawado khulwe iyo dumar u dhex galo meesha naftan daciifadaa ah khalkhalka ku abuuraysana waa inuu ka durkaa soomaana sidaasibaa markaa uu kaga yaran karaa culaysku dareemayo nabigaana taa ku taliyay calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada cidda guursan karta ha guursato cidii kari kari waayana ha soonta buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam aada u sheekhu maaseyhay su-aashana waxay leedahay haddii bikeyri eh, ras si aanad eh, ulajeeda ahayn haddii gacanta gabadi kaaga dhacdo maa taabato ruux dumara adoon ujeedo ka lahayn salaadii ma jabinaysaa mise ma jabinayso sheekh waxa aan ku ganacsanaa wadada hareeraheeda marka waxaan cashuur ahayn ayaa askarta qaarkeed ina weydiiyaan marmarka qaarkood markaa sheekh haddii aanu bixino sharcigu muxuu ka qabtaa ka qabaa malaalushmir maase lacag kasta culimada qur-aanka akrida waa quraada ma lagu dayn kara sida culeyka oo kale mani ma iska imeeri kartaa ma aqri kartaa sheekh waa maxay jadwalka ugu haboon ee aad siin lahayd ardayda inuu cilmiga sharciga ah hera caalamada haddaa sidaasku macaalimo noqoto halkii marka ka saasii marku kula taganahay halkaa ka bilow silsilada oo raac su-aasha kale taala midkiiba waxay marka cinda amar waa isku mid funuunta cilmiga sharciga ah cilmiga waxaan leeyahay fiqiga caqiidada sida loo koreysiiyo oo jadwalkaasun wuxuu yihi sheekh goorma qofka islaamka qofka la odhan karaa wuxuu ka baxay xerada islaamka macnaha isku xakaafaa gormaa la odhan karaa gormaa se la odhan karaa wuu soo galay su-aashani waxay leedahay iyaduna sheekh ma jiraa xadiis xadiis saxiix ah oo sheegaya in xajar aswadka laga keenay jannada yuu jiraa xadiis saxiix ah oo sheegaya in xajarul aswadka laga keenay jannada wuxuu uri sheekh waxaa kaloo ku weydiin mimbar ka dhex yeela masjidka madiina oo sida hora ku soo qoray makiin nabiga waa mid kale oo ka dambeeyey waxaan u ujeedaa buri kalooxa ah wuxuu ii saailkana sagiirka ilmaha yar marka lagu tukanaya janaasada ay dhinto sagiirka sideebaa lagu tukanayaa muxuu kaga duwaanaya qofkii weynaa gaar ahaan haddii labadii jinsiya laf iyo dhadi iyo sadeerkaas maxay ku kala duwanayaan axkaamtii janaazada wuxuu sheekhin dhalinyaro ayaan ahay markaa balwadna maliyo laakiin waxaa lagu imtixaamay hurdo badan markaa sheekh toddobada subaxnoon baa kaca toddobada subaxnoon baa kacay balwadna ani usul maasari ku jeeda waan filayaa dambi miyu halkaasi salaada miya iga soo galaya salaada wuxuu waxaan la wada shaqaysanaa koox aanu shuraaka nahay marka kooxda aanu shuraaka lahay in badan ayaan kula saeelo weli oo waxay diideen inay tukadaan salaada lagu taadala markaasa shuraakana waa dhexaysaa shuraakana waa maay salaadina lagu taagi waayo maxaa yeela wuxuu yii sheekh madrasada ayaan haystaa waxa jira dad madrasada meherad dhaynaysa cafwan marka waxaa jirta dad meherada u dhiibta lacag lacagtaasi ma isticmaali kara hadaadan isticmaalana lacagtii waan ku shaqeynaya soo maha waxay soo saarto maalin baa qaadanayo isagana intii hore u dhiibtay buu igu leeyahay isaga lacagtii waxay soo saartaba u igu leeyahay faaiidadii wuxuu uri waa maxay daaweynta lagu daaweyn karo faraqabna ila wadnida qof ilo badan hadduu qofku yahay maxaa ilo badnaantaas lagu daweyn karaa iyo yaraanta qofku inuu waqibata ismitrasiya in qofku aada asiyaada aada u xasuusan wuxuu yihi saliinkana su-aashiisa siro kusoo gelay aan haboonayn laakiin waxaan u dhigi lahaa haddii aada alaabta alaabtaasi maxaa laga yeelay wax lumay baa heshay marka maxaa laga yeeshaa sharcan alaabahaasi lumay heshay sailkani wuxuu soo weriye isaguna ilaaxaya iyo taarika salaadka xukunkoodu muxuu yahay ya taariku salaadka xukunkiisa iyo ilaaxaya xukunkiisa iyo isbaal baradiga la heereeyo xukunkeedu muxuu noqonayaa wuxuu hi saaiirkan eh, hadalkiisi marka soo kabo nucdiisuna gaadho waxaan ahay nin dhalinyaraad markaa waxaan u bartaa si aan mustaqbalka u nasto oo dee waxoogaa dad anga loo shaqaysto dee farxad iyo eh, maal abeebo marka maadaama intaas ujeedada ku doonaya maadaama ka aadnasan oo marka waad xoolinays farxadna eh, aad ku dhawaatid maadaama baashi fahamka lacagta haysato niyadda caynkaasa ayuu soo geed sharxay maxay noqonaysaa waa ruux dumara inay aasha waxaa jiray waxaan haystaa madraasad markaa sheekh subaxi ayaan ka lahaa waxaana ku tukadaa salaadii markaan sii kala hayo eedaanka marka uu dhacay markaa sheekh sharcan maxay ka bataa marka sii socota miya lix iyo toban su-aalood ayadoo filaya waan soo koobkoobaynaa waxaanu isdaqiiqo ka yaraan ku soo koobna insha allah ruuxa dumarka ah taabashadeedu salaada ma burinaysaa mise ma burinayso ma burinayso wax daliilo looma hayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isagoo weyse qaba xaasaskiisa intuu dhunkaday buu salaada tukaday isagoo salaad ku jirana way taabteen axaadiidta saxeexay ku sugantah wadadaanu ku ganacsanaa ka yimaadana qaxwaanu siinaa wax hagaagsan maaha ganacsato badan oo ganacsada yaryari way joogaan kolley dhib badan baa inaga haysta arrintaa wadadu waa xaqal caam waa guri umadi wada leedah kale marka in gaadhigana loo banneeyo dadkana loo banneeyo waa laga maarmaan haddii qofku wadadii xidhuu dhex dego wax ummaddu ay wada lahayd buu wada qaatay guri la wada leeyaho shan wada leeyihiin unbuu keligii galo intii kale yii iska magaalaysta afartiina kale iska taga meeshan anaa ka camiranaya marka wadada waa in la baneeyaa la ismaamulaa maamulkuna waa inay dadka u sameeyaan meelo ay degaan loogu iman karo ay ku macaashi karaan waayo dhib badan baa ka jira arinta kale jirtaa waxa weeyaan aan aada idinka codsanaya inaad fariinta iga qaadaan dadka dhallinyarada ah ee wadooyinka ku ganacsada bacadlaha iyo meelaha yaryare dabakaayooyinkaba inay ishoodii afkooda haystaan aad baa looga cabanaya dhallinyaroy hablihii iyo dumarkii idiin iman lahaa in badanoo xishoodaysaa waxay idinka baydheen armu ku qabsadaa ama ku faaleeyaa ama ku faaqidaa oo kadibna wixii ay iibsan lahayd iyo waxay doonaysayba iskaga tegaysaa marka xataa maslaxadiina marka la eego duuni ahaan dee dadka iska eridaan maaha hadii faraq iyo faraaraa lagu dhego qofkii soo firdhan maayo muxuu baayaca muxuu abateed helaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu uga digay dariiqa asxaabtu waxay dhahan mee waanu ku sheekaysanaa wuxuu hi haddaba haddaydaan dariiqa daynayni xaqiisa siiya xaqiisa waxa uu ku daray rasuulku sala allahu calayhi wasalam in dadka la nabadgeliyo salaamta laga qaado wanaagga la faro oo xumaanta loo diido bal ka waran adiga haddii aad xumaantii dadkii ku abaabulays taana ka feejignaada laaluushkuna waa xaaraan cashuurtana waxaa la qaadi karaa haddii ummadda la siinayo haddaan ummadda la siinayna lama qaadi karo qofku sheekh culimada ka mid ah qiradiisa wuu ku dayan karaa se ka fiican codkiisa inuu qurxiyo jadwalka cilmiga sharciga ah iyo funuuntiisa horena waa taan usoo yaro tilmaamaye waxaa kaa saacidaya sheekhaad wax ka baranaysa ama culimadaad wax ka baranaysa lakiin waxaan kusoo ururin karaa cilmigu sharciga ama diiniga aynu baranaynaa waxa weeye wasaail iyo waxyaabaha qaarkood waa maqsadkii iyo ujeedadii loo socday sida caqiidada tafsiirka xadiidka iyo fiqiga in badanoo kasoo hadhayna waa wasaail waa wadadii loo mareeye cilmigaa lagu fahmayay usuul fiqigii usuul lxadiid usuul tafsiir naxwadii sarfigii balaaqadii siiradii arrimahaasoo dhammina waxay ku fahamsiinayaan maqaasida marka qofkii waa inuu wasaailkii uu ku fahmi lahaa culumta sharciga ah wax badan ka yaqaanaa fahmaa maqaasidaana marka dambe u gudbaa talada labaad aynu raacin lahay waxa weeye siqaaru lcilmi qabla kibaari kutubta yaryar in la akhristo kuwa dhexe kadibna mudawalaadka uu qofku u gudbo iminka hadduu qofku toban fani oo lixina wasaailka ay tahay afarna maqaasid yihiin lixina wasaailka tahay tobankaa fani hadduu mid saddex kitaab ka akhristo oo kitaab yar iyo kitaab dhexe iyo kitaab kuwa mudawalka raacsan saddex lagu dhuftay toban waa imisa soddon kitaab soddonkaa kitaab way ku fulan yihin funuunta kale wuu ku daalacan karaa waxa labaad aynu raacin lahayn talaqiguna waa muhiim in culimada cilmiga lagala kulmo waayo malagu ilaahay buu kala kulmay rasuulkuna malag buu kala kulmay asxaabtuna rasuulkaay kala kulmeen taabiciintuna asxaabtay kala kulmeen atbaacu taabiciinta sidaasu cilmigu inagu soo gaadhay baryahan dambe inuu qofku cajalad iska dhagaysto ama wax iska daalacdo keligeed anfici mayso baraka gaara buu leeyahay cilmiga aada culimada ka qaadanaysa markaynu soo ururin inahaasaan ku dhaafi lahaa qofku waxa uu gaaloobayaa marka uu qowl iyo ficil iyo qalbi intaba uu ku gaaloobaa waxa uu ku islaamayaa kelmadii towxiidka ahayd oo ka dhab iyo camalkii iyo muqtadaheedii u raaciyo dhagaxa inta aan xusuusnahay dhagaxa xajaru aswadka loo yaqaano ee kacbada ku jira xadiid xasana baa soo aroray saxiix maaha waxa uu leeyahay jannada dhagaxa laga keenay wuxuu ka cadaa caanaha fa sawadatu khataaya bani aadam ilmo bani aadam dembigoodii baa madoobeeyey siday kolba u taabanayeen u masaxayeen ama afka u saarayeen ayuu madoobaaday marka waa alaabtii jannadu kamid yahay sida xadiidka xasankaah uu tilmaamayo mimbarka yaalla masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kii nebiga maaha aha rasuulka sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii jirtay dhulba lama dhiginba waxay ahaayeen mid midxafkii muslimiinta la geliyey timihiisii dharkiisii seefihiisii mimbarkiisii kabihiisii wixii la helay waxay ahaayeen wax madaxda muslimiinta agtooda ooli jiray meel kaydana lagu hayn jiray ciyaarahaan dhulka u ooli jirinba qaybihii madiine sii yaalayna beryihii ugu dambeeyey dowladii turkiya cabdulmajiid athani uu ka madaxda ahaa markii ay dhacday tareenkii ugu dambeeye madiine ka baxayay baa la saaray la ydhaa oo xaggaa istanbul baa loo qaaday marka mimbarkii maaha su-aasha kale iyaduna la xidhiidha ilmaha yar janaasadiisu maxay kaga duwan tahay janaasada qofka weyn waa isku mid xagga ducadunbay ku kala duwan yihin mid walba maadaam la maydayo kafan lagu xidhayo lagu tukanayo la aasayo waa iskaga mid laakiin xaggii ducada ayaa dee qofna waxa loogu ducaynaya inuu yahay qof dambaabay oo lele ilaahw ka dhaaf kan yarna ducadiisu waxay noqonaysaa duco qof yar loo ducaynayo salaada subax inuu qofku ka tagaa ayaa darro weyn weeye rasuulkuna sala allahu calayh wasalam aada iyo aada buu uga digay labada salaadoode ugu culus munaafiqiintana subaxa iyo cishaa'iga inay yihiin tilmaamay ilaahay u toobadkeen qofka subaxa fudaysanaya ilaahay haw toobadkeeno ilaahay haw toobadkeenoo ha tukada salaada oo salaada waqtigeeda ha lagu dadaalo waxaan la shuraako ahay dad taariku salaada isku day inaanad shaydaanka u tuurin aanad uga tegin taarigaasi laakiin towbadda kula dadaal oo si fiican oo walaaltinimoa oo saaxiibtinimoa adduunkaaga ku bixi oo aqoontaada ku bixi oo afkaartaada ku bixi sidaad usoo islaamin lahayd waxaa laga yaabaa saaxiibka haddaad mucaamalo wanaagsan u muujiso inaad eh, kaga keeni karto marka dambe masaajka keeni karto ilaa nin badan oo asxaabtii ka midi asxaab badan bay soo islaamiyeen oo ay soo jiideen eh, su-aasha kale odhanaysa ammaanooyinka la ii dhibto ee bakhaarka la ii dhigo haddii aan isticmaalo ka waran waxaad isticmaali kartaa hadii aad qofkii ammaanadan kuu dhiibtay ka fasax qaadatay oo tiri lacagtani halkay iska olileed ma ku shaqaystaa hadduu ku idhaahdo ku shaqayso amaah bay isu rogtay markaa oo waad ka amahad lacagta xawaaladu hayaan ama bakhaaradu hayaan ama shakhsiyaadku hayaan marka uu qofkii haya ku shaqaysto baabkeedu baabulwadiica wuu ka baxaya baabulqardi buu gelayaa amaah ayay noqonaysaa markaa si kastaba ha u dhacantay qofkii waa lagu yeelanayaa haddaad isticmaasho adigoon ka fasax qaadaninna wixii ka soo baxay qofkii lacagta lahaa baale ama wuu kusin ama uu kaa qaaday dawada shayga loo yaqaano nisyaanka iyo ilowga waa taqwada ilaahay baa wuxu uhi wattaquu llaha wayucallimukum allah ilaahay ka cabsada cilmi haydin siiyo marka cilmiga iyo xifdiga intaba waxa aad ku heli karaysaa cabsidaadoo aad aada u badisooo mimariga iyo muraayada qalbiga aad aada u safayso alaabta luqadada ama baadida heshay waxay kugu xalaaloobi kartaa ama aad ku yeelan kartaa inaad yaboohiso siduu nebigu lahaa carifha yaboohi muddo sanada garo waxa ay tahay kadibna dadka cidii sheegataad siin doonta hadii kalena waad iska qaadan doonta su-aasha kale odhanaysa marka aan cilmiga baranayo <clears throat> waxaan u baranayaa inaan ku shaqaysto <clears throat> ha waad ku shaqaysan waad u niyoon kartaa cilmiga adduunyada markaad injineer noqonayso ama dhakhtar ama kada niyo wanaagsan waad inaad la timaad ilaahw dadkaa iyo dalkaa iyo duruufta haysataan ayaan uga helinayaa niyadaa fiican haddaad wixii mubaax ahaa ku gasho ajri baa laguu qoraya haddii aad dee ku gasho adduunye aad ku heshidna de inama alacmaalu biniyat inama alacmaalu binniyaat buu rasuulku sala allahu calayh wasalam wa inama likulli imri'in maa nawa marka hadii niyadaadu ay ti aad ku qaxwaysid qaxwihii unbaad ama heli ama waay laakiin waxaa ka fiican inaad niyadaada wanaajiso oo shayga mubaaxa ah laftiisa cilmiga adduunyada qudhiisa aada niyo wanaagsan ku gasho si aad ajri ugu hesho su-aasha kale iyaduna odhanaysa gabadhaas odhanaysa markaa salaada subax baan ka lahaayoo marka la aadaamo kadib baan gaar isaga sii tuka lahaa dumarka jamcu kuma waajibin way tegi kartaa masjidka oo nabigu wuxu uhi laa tamnacu ima allahi masaajid allah addoomaha ilaahay dumarka ah guryaha ilaahay ha u diidina masaajidada laakiin wuxuu raaciyay lifaaq odhanaya wa buyuutuhunna khayrun lahun guryahooda ayaa uga fiican masjidka marka haddaad gurigaagii ku tukatay salaadii oo wakhtigeedii u gaadhay jamcubayuu tukanine way ku ansaxaysaa ilaahayna waxaan ka baryayaa wixii aan qalday inuu iga dhaafo fa minii wa min ashayaan wixii aan hagaajiyeyna isagaa fadli kuleh idinkuna dhagaysiga wanaagsan waa ku mahadsantihiin iyo wariyahan fiicanna waxaan leenahay jasaak allahu khayran wa axsan allahu ilaykum asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu